بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين وحول مؤلفك رحمه الله تعالى أنواع الإجماع أنواع الإجماع أيها المؤلف كنت المامية للإجماع ثلاثة أنواع إجماع عليه صدح نوع هي الإجماع القولي كان كوباد وحوى إجماع قولي كان يقول جميع المجتهدين قولا واحدا في المسألة sida in mujtahidiintu idil ay dhahaan hal qowl oo masalada marka ay ka sheegaan aaniya alijmac ficli ijmaaci ficligaha weeye wadalika kaasina waxa wey bian yatafiqa jamiic mujtahidiin mujtahidiinto dhan inay isku waafaqaan calaa camalin ma camal un inay isku waafaqaan faina anagu nafham waxaan ka fahmaynaa min camalihim camalkooda annahu jaa'isun camalkaasi inuu bannaan yahay biijmaacihim ijmaacooda ay isku waafaqeen alayhi camalkaas ayaan ku garanaynaa inuu bannaan yahay aalian alijmac sukuuti waijmac sukuuti wadalikaasina bian yaquula bacduhum barkood inay dhahaan weeye qowlan qowl aw yafcala uu sameeyo ficlan ficil barkood uu sameeyo wayantashir hada alqowl qowlkan uu faafo aw alficlu ama ficilkan uu faafo bayna jamiic almujtahidiin culammada mujtahidiinta dhammaantood dhexdooda uu ku faafo walaa yunkir axadu minhum axad ka ana uusan inkirin qowlahu hada qowlkiisa kan bal yuskutuuna jamiican dhammaantood ay ka aamusaan calayhi qowlkaas ficilkaas maca cadami khowfihim ayagoo markaa cabsi aan qabin oon cabsanaynin wa muruuri zamaan zamankiina uu socdo alladii yumkinuhum kaasoo yumakinuhum u suurtagelinaya fiihi alladii yumkinuhum kaasoo suuragal u yahay fiihi dhexdiisa min annadari inay eegaan fii ma qiila wixii la yidhi aw fucil ana la sameeyey fasukuutuhum hada haddaba aamuskooda kan ah yuctabar waxaa loo arkaya ijmaacan sukuutiya inuu yahay ijmac sukuutiha bishuruud alatii dakarnaha shuruudii aan soo sheegnay wa min acdami amilati ijmac ijmaca tusaalayaashiisa ugu waaweyn waxaa ka mid a ah ijmac lmuslimiin muslimiinta inay isku waafaqeen calaa mari lcusuur yani cusuurta oo idil maritaankeeda calaa mari lcusuur cusuurta oo idil wa mari duhuur duhuurta oo idil yani asmaanta oo idil calaa ana salaata taraawiix salaada taraawiixdu inay tahay cishruuna ragcatan تو إذل يعني أزمان تو إذل على أن صلاة تراويح صلاة تراويح دين 20 ركعة لباتان ركعات والإجماع على هذا إجماع أرنك الإسكوا فقسية هنا إجماع قولي وإجماع قولي أه وفعلي إجماع فعلي أه وسكوتي إجماع سكوتي أه وأما قول الواحد مد كمذا قول كوضمية من الصحابة أصحاب كمذا فليس بحجة حجكما على غيره قف كلا حجكم نقلنا هي على ما سنذكره سيدا تلمامي دون أو mualifku wuxuu noo tilmaamaya halkan wuxuu noogu tilmaamaya anwaacda ijmaca ijmac wuxuu ihi waa saddex nooc ijmac qawli ah iyo ijmac ficli ah ijmac hee sukuuti ah ijmaca qawliga waa maxa waa in mujtahidiinta oo idil hal qowl ay masaladii isku raacaan hal qowlba isku raacaan macnaha waxaa weeye mujtahidiinta oo idil qowlkan way ku wada dhawaaqeen waaya ijmaca ficliguna waxa weya mujtahidiinta oo idil baa qowlka wada sameeyey marka isku raacitaanka ay isku raaceen ficilkan ayaa wuxuu tusinaya ficilkan inuu bannaan yahay ijmac qawliga ijmac ficliga labada ijmaacda kan qawliga kan ficligaba waxaa la yidhaahdaa alijmac asariix alijmac asariix ijmac sariixa lagu magacaabaa ijmac sariixa la yidhahdaa waa ijmac qawli ah oo qowl ahaan isku waafaqeen ama ijmac ficli oo ficil ahaan isku raaceen ama xagga qowlka iskaga raaceen ama xagga ficilka waaya nooca saddexaad waa ijmac hayra sariix ijmac aan sariix ahayn ijmac aan caddayn ijmac sukuuti ah weeye kaas haddaba ijmaca sariixa ah iyo kan hayr sariix maxay kula duwan yihiin ijmaca sariixa ah waa ijmac qaci ah waa ijmac he qaci ah qofkii khilaafa wuu gaaloobi qofkii khilaafa he wuu gaaloobaya culamaduna isku waafaqsan yihin inuu xujo yahay ijmaca sariixa ama qawli ha ahaado ama ficli ha ahaado culimmadu isku waafaqsan yihiin in qofkii khilaafa u gaaloobayo isla markaana xujaya isku waafaqsanya ijmaaca kale waxa wey ijmac hayra sariix ijmac aan caddayn waa ijmaaci ah ijmac sukuutiga waa maxay in culimmadii bar ka ah qowl ay ku dhawaaqaan ama ficil ay sameeyaan qowlka ama ficilkaana uu faafo oo mujtahidiintii kale uu gaadho isla markaana mid ka ah mujtahidiintaas aanu inkirin wlka ama ficilkaas bal ay iskaga aamusaan marka sukuudkaas ay ka aamuseen ayaa wuxuu tusinaya in he qowlkan ay ku waafaqsan yihiin qoladiis tiri ama ficil hadduu ahaana ficilka ay ku raacsan yihiin qoladii samaysay waase hadduusan jirin wax u diidaya inay ka hadlaan qowlkaas wax ku xambaaray uusan jirin aamuska haddii maalan cabsi ay ku xambaarayso ay cabsanayaan taas xujo ma noqonayso haddii maala haybad ay ka hebaysanayaan ay ku xambaarayso xujo ma noqonayso waaya isla markaana waa inuu tagaa zaman ku filan oo ay eegi karaan culummadaas waxa weeye aan qowlka ama ficilka ayaga ka soo furin ay eegi karaan masaladaas culummada kale wax ka tidhi ama ay sameeyeen ay eegi karaan ay baari karaan wati nadar ah ku filan macnaha suurtagalka taa inay suurgalay tahay inay ka soo saaraan maalan ra'yigoodii ama qowlkoodii ka sheegaan uu soo dhaafo haddii zamankaana uu tago islamarkaana ay ka aamusaan taasi waxay tusinaysaa inuu qowlkani yahay qowl isku waafaqsan yahay culimmadii tidhi culimmada kale ka aamustay ku raaceen oo marka ijmac sukuuti uu noqonayo ijmac sukuutiga hadda waa kaas ijmac culamada wuxuu iskaga badan yahay marka u fiirsato ijmaaca sukuutiga ah ayuu iskaga badan yahay ijmaaca sukuutiga ah ayuu iskaga badan yahay waayahay maxaa yeelay in la ogaado culimmado dhan mid walba inuu qowlkan ku dhawaaqay waa adagta mid mid in la ogaado inuu qowlkan ku dhawaaqay waa adagta ama mid mid inay qowlkan u sameeyaan way adagta laakiin barh ka mida culimmada unbaa qowlkan muujiya barh kalena way ku raacaan ama way ka aamusan waaya haddaba sukuutkaas ayaa ijmac sukuutiga loo arkayaa shuruuddii ina soo dhaaftay ijmaca sukuutiga ma xuja waa masale khilaafi ah. horta waa ijmac danni ah. kii hore waxaan idhi ijmaaca sariixa ah wliga ama ficliga ah waa ijmac aciga ah, kan laakin waa ijmace ani ah malo ku dhisan yahay qofkii khilaafana waxa wey ma gaaloobayn bilitiaq culamada isku waafaqsan yahin ijmaca sukuutiga qofkii khilaafa inuusan gaaloobayn ijmaca sukuutiga ah ma xuja mise xujo ma ah waa masale khilaafiha jumhuur culamaa culamadu waxay u badan yihiin in uu ijmaca sukuutiga xujo yahay sidaasay ku tageen culamada badankood waa madhabu alxanafiya walmalikiya walxanaabila culimmada badankood qowlkaasay ku tageen daawuud الظaahiri iyo ibn xasm الظaahiri waa ظaahiriyada iska dheh iyo imaam الشhaafiعي imaam الشhaafiعي qowlkiisa mashhuurka ah ee asxaabtiisu ay ka soo naqli sida imaam الxaramayn oo kale qowlku imam الشhaafiعي ku tegey isla markaana waxa weeye ظaahiriyadu ay qabaan waxa weeye ijmaaca sukuutiga inuusan ahayn xujo ijmac sukuutiga inuusan ahayn he xujo qowlkaana waxaa doortay alghazali iyo raazi iyo baydaawi culimadaasoo dhan waa culimo usuuliyiin ahoo shaaficiye ah qowlkaa ayay ku tageen inuu ijmaaca sukuutiga uusan xujo ahayn maxaa yeele waxay leeyihiin qofkan ka aamusay ijmaaca daliil maa inuu ku waafaqsan yahay waxaa laga yaabaa masaladan in uu arko masaladee lagu kala ra'yi duwan yahay marka ra'yiga mujtahidka yani inuu ku inkiro shardi ma ah bimacnaa waxay dhaheen aamuskani daliilkuma inuu ku waafaqsanya laa yunsabu ilaa saakitin qowl yani qofka mujmaca ee ijmacu ka dhacayo waa inuu ku dhawaaqa ijmaaci uu sheega caddeeya marka qofka mujtahidka loo nisbay maayo qowl uusan dhihin laa yunsabu lisaakitin qowl waa kii imam shaafici dhihi jiray laa yunsabu lisaakitin qowl qof aamusan qowl looma nisbeeyo calaa kulli xaal masalada waa khilaafi laakiin mualifku wuxuu rajaxay qowlkan ah ijmaacu sukuutiga inuu xujo yahay wlkaasana xoog badan culammada usuuliyintana u badan yihiin waaya tusaale inoo keenay mualifku ijmaaca tusaale ayuu noogu keenay wuxuu hi tusaalaha ugu weyn tusaalayaasha ijmaca waxaa ka ah, uu yidhi muslimiintu inay isku waafaqeen fii kulli casrin zaman kasta inuu taraawiixdu ay tahay salaada tarawixdu inay tahay labaatan ragcadood ijmaacana waa ijmac qawli ah waa ijmac qawliga ficliga sukuutiga intaba horta waxaan hariib ah in la dhaho ijmac qawli ficli sukuuti qawligi ficli wuu noqon karaa laakiin sukuuti see u noqon karaa qawli baaba tidhie see sukuuti u noqon karaa waaya marka calaa kulli xaal hadalka mualifka halkan daqiiq ma aha hadal cilmiyeysan ma aha hadal cilmiyeysan hadalkani ma aha waa hadal hariiba runtii inuu mualifku sidaa dhaho maxaa yeele masaladan uu tilmaamay salaada taraawiixda in laisku waafaqsan yahay labaatan ragcadood tahay waa masale khilaafi culimmadu isku khilaafsan yihiin waa marka koowaade nabiga horta sal اllahu alيh wasalam kama sugnaanin inuu tukaday he labaatan ragcadood salaad taraawiixda kama sugnaanin bal ee suyuudi wuxuu yihi nabig alay slam kama sugnaanin salad tarwixda nabigu tukaday labaatan ragcadood sidaas kule ibn xajar ahaytami uu yiri marka culimadu way ka soo naqliyeen in nabig alayh slam uusan labaatan ragcadood tukanin salaad taraawiixda haddaba casriga nabig alay slam labatan ragcadood lama tukan jirin salaad taraawiixda waa kow taasi waa qodob qodobka labaad khilaafka culamadu isu khilaafsan yihiin ragcaadka salaada taraawiixdu waa khilaaf mashhuura qowla wa ficlan agga qowlka iyo agga ficilka culamadu isku khilaafeen alimaam tirmidi fii kitaabihi sunan imam tirmidi wuxuu ka mid aha culamadi salafka ayuu ka mid aha saad ogtihiin fii kitaabihi sunan sunan tirmidi wuxuu ku yiri mujalladka saddexaad safxada boqol iyo koob iyo lixdan ikhtalafa ahlu lcilmi fii qiyaami ramadaan yani ahlucilmigu waxay isku khilaafeen buu hi ama salaada la tukanaya ramadaanka waa salaad taraawiixda fara'a bacduhum barkood waxay arkeen buu an yusalli ixda aarbaciina ragca maca alwitr ko iyo afartan ragcadood inuu tukado maca witrki wa hada qowlu ahli lmadiinati waa qowlkii reer madiine ay ku tageen buuhi waalcamalu calaa haada cindahum hadalkan u fiirso waalcamalu calaa haada cindahum yani reer madiine qowlkaasay ku tageen buuhi culammadii reer madiina ahlu madiina almadiina munawara laga jeedaa wlkaasay ku tageen camalkoodana kaas ku dhisan yahay waxay tukadaan koob iyo afarta ragcadood salaad taraawiixda waa ahlu madiina qowlna ku tageen waa imaam maalik iyo madrasadiisii camalkoodana waa calaa haada waa imaam maalik haddaba iyo ahlu lmadiina waaya walcamalu calaa hada cindahum bilmadiinati madiina munawara saasay u tukadaan buuri u fiirso wuxuu mualifku lahaa qawlan wa ficlan fii kulli casrin meesha horta ka baxda mise ka bixin taasi maxaa reer madiina waxay tukan jiray ko iyo afartan ragcadood isaguna wuxuu leeyahay labaatan ragcadood ayaa markaa fii kuli casrin la tukan jiray salaada taraawiixda midda kale wuxuu yihi imaam الtirmidi وأكثر أهل العلم على ما روي عن cمر رضي الله تعالى عنه وعلي وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 20 ركعة وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي wuxuu yihi التirmidi laakiin culimmada badankood waxay ku tageen bu wxi laga wariyay sayd cumar radi allahu tacala canhu iyo cali iyo kheyrkoodba asxaabta nabig alay slam ka mid ahaa in salaad tara waxay tahay labaatan ragcadood waana qowlka imaam athawri iyo ibnmubaarak iyo shaafici midda saddexaad waa tan saddexaada mualifka markuu leeyahay fii kulli casrin yani casrigeena xataa soo gelaya casrigeena miyaa la tukadaa labatan ragcadood dadko dhan labatan ragcadood bay tukadaan maya way kala duwan dadka qaar baa tukada labaatan ragcadood qaar baa tukada kooiyo toban ragcadood qaar baa ka badiya labaatan ragcadood qaar baa ka yaraya labaatan ragcadood toban ragcadoodna ka badiya wahaakada yani masle waa masle khilaafiya ah. marka mualifku inuu soo deliishado oo dhaho waa ijmaac qawli ah waa ficli ah waa sukuuti ah fii kulli casrin waana min acdam amhilat اlijmac waa qowl hariib ahoo cid ugu horraysa aana arag albaab alkhamisi baabka shanaad fi lqiyaasi qiyaaska ayuu baabkani ku saabsan yahay wuxuu idhi alqiyaasu qiyaaskii luatan xagga luada waxa weyaan masdaru aasa masdarka qaasa weya bimacnaa qadara wuu qadara wey yuqaalu waxaad leedahay qistun arda dhulkii ayaan qiyaasay bidiraacin dhudhun baan ku qiyaasay ay qadartuhaa dhulkii waan ku qadaray bihi dhudhunkii wasilaaxan xagga istilaaxan waxa weeye raddu farcin farcin loo celiyay ilaa aslin asal bicilatin ciladan loogu celiyo ciladaasoo tajmacu kulminaysa baynahumaa farc iyo asal fi lxukmi ku kulminaysa falilqiyaasi haddaba qiyaaskii waxaa u sugnaatay arbacatu arkaanin afar rukni yumkinu macrifatuha ay suurtagal tahay in laga barto ama laga garto min atacriifi tacriifkii wahiya afarta rukni waxaa weeye alfarcu farci weeye huwa farcaasina alxaadiثaة اljadiidaةu waa masأalada cusub alatii taasoo laa xukma laha wax xugum aan ku lahayn fi qur'aani qur'aankii aw sunati ama sunadii aw ijmac ama ijmaaci wadalika kaasina kalbiirati sida biiradii weeye maala tusaale ahaan waaya qiyaasku luatan waxa weeye horta waa qiyaaska saan soo tilmaanay waa daliilka afraad ee adilada culammadu isku waafaqsan yihin adaliil araabic min aladila almuttafaq calayha bacd alkitaabi wsunati walijmac marka tartiibkiisna wuxuu imaanaya kitabkii sunada ijmac kadib qiyaasku luatan waxa weye waa masdar qaasa qaasa yaqiisu qiyaasan qaasana macnaheed waxa weye qadara waxaad leedahay qist اlarda bidiraac dhulkii baan ku qiyaasay dhudhun bimacnaa waan ku qadaray weyan waan ku jaangooyey dhudhun waaya maradii baan qiyaasay maradii baan isku qiyaasay macnaha waan isku jaangooye wey markii la ii tolaya ayaan isku qiyaasay waan isku jaangooye taasi waa xagga luqadii xagga istilaaxana waxaa weeyaan in farac loo celiyo asal bicilla cilladna loogu celiyo sababteed cilladaasoo ariifkan mualifku inoo sheega waxaa ku idil dhammaan arkaantii qiyaaska raddu farcin ilaa aslin bicilatin tajmacu baynama fi xukm farcin waxa we waa rukniga koobaad wey asalna waa rukniga labaad cilana waa rukniga saddexaad xugumna waa rukniga afraad haddaba afar rukni ayaa meesha ku jirto arkaantii qiyaaska ah waaya waa tacriif fiican waxaa kaloo culamada qaar ay ku tacriifiyeen ilxaaqu amrin hayri mansuusin cala xukmihi sharci biamrin mansuusin cala xukmihi liishtiraakihimaa fii cilat اlxukm arin aan nas ku soo aroorin qur'aanka iyo sunnada naskooda unu ku soo aroorin arin aan mansuus ahayn macnaa nasku uusan caddayn xukumkiisa hayru mansuusin cala xukmihi sharci xukumkiisa sharciga naska uusan caddaynin in la haleeshiiyo nasku cadeeye xukunkiisii maxaa yeele waxay wadaagaan ciladii xukunka ilxaaqu amrin hayra mansuusin calى xukmin sharciyi bamrin mansuusin calى xukmin lishtiraakiima fii cilat اlxukm ka laftirkiisa arkaantii qiyaasku way ku idil yihiin amrin hayra mansuusin calى xukmihi waxa wey farci bamrin mansuusin calى xukmihina waa asalkii calaa xukmiyda hore u yidhina waxa weyaan waa xukunkii waa ruknigii saddexaad lishtiraakihima fii cilat اlxukmina waa ruknigii afraad waayahay haddaba qiyaasku wuxuu leeyahay arkaan buu leeyahay afar rukni buu leeyahay wuxuu yihi mualifku falilqiyaas qiyaaskii arbacatu arkaanin afar rukni ayuu leeyahay yumkinu macrifatuhaa laga garan karo min atacriifi tacriifkii wahiya afartaa ruknin waxa wey alfarcu farci weye wahuwa farcaasina alxaadiثaة اljadiidaةu waa masalada cusub alatii taasoo laa xukma laha xukm aan ku lahayn fi اlqur'aani qur'aanki aw sunati ama sunadii aw ijmaci ama ijmaaci kalbirati wadalika miثaal kalbirati sida mashruubka loo yaqaano biyarada maala tusaale ahaan alaslu ka labaadina waxa wey asalkii wahuwa kaasina alamru aladii sayuqaasu caleyh waa amarka arinka looga qiyaas qaadan doono farca waqad warada nasu naski inuu kusoo arooray markaas waqad xaal warada nasu naski kusoo arooray bixukmi xukumkiisi wadalikaasna kalkhamri sida khamriga oo kale weeye taalitanka saddexaadee xukmu lasli asalka xukumkiisi wey huwa isaguna alxukmu aladii jaaa min ashaarici waa xukumkii ka yimid allihii sharciga dejinay lilasli asalkii markaa uu u yimid xukumkani ka taxriimi sida xaaraamayntii wey alladii kaasoo warada bihi nasu lqur'aaniyu naskii qur'aaniga uu ku soo arooray lilkhamri khamriga oo ugu soo arooray raabican rugniga afraad waxa wey alcilatu ciladii weeye wahiya iyaduna alwaصfu waa waصfiga ama tilmaanta aladii kaasoo yujmacu bihi lagu kulminayo waصfiga bayna اlasli wاlfarci asal iyo farc wahiya iyaduna fii miaalina tusaaleheenna waxa weeye aliskaaru sakhradii weeye faida taxaqaqa haddaba haddii uu xaqiiqoobo ama uu hirgalo aliskaaru sakhradii fi lbiirati biiradii haddii laga helo sakhrad allatii biiradaasoo lam yarid biha nasu naskii uusan ku soo aroorin xamalnaaha waxaan ku xambaaraynaa biiradii cala alkhamri khamrigii ayaan ku xambaaraynaa allatii warada biha nasu naskii kusoo aroor huwa taxriimu xaaraannimo wey wa acطayna albirata biiradii waxaan siinayna marka xukma taxriimi xaaraamnimo xukumkeed wahuwa kaasina xukmu اlasli asalka xukumkiisii weeye bilcilati ciladiina waan ku kulminaynaa aljaamicati baynahuma labadooda kulminaysa wahiya iyaduna aliskaaru iskaar weeye sakhrad weeye fahiya taasina waxa weeye cilaة الtaxriimi waa ciladii xaaraamnimada fi اlasl asalka loo xaaraameeyey wa cilaة ilxaaqi albirati waana ciladii loo haleeshiiyey birada bihi khamriga fii xukmi xukumkiisa loo haleeshiiyey oo ah wahuwa xukunkaasina ataxriimu xaaraamayn weeye wkalarusi sida bariiskii wey aladii kaasoo lam yarid nasu nas unu ku soo aroorin biribawiyatihi ribanimadiisii ilaa ana nasa hase yeeshee naska ayaa jaءa la yimid biribawiyati اlqamxi burkii ribanimadiisii wacilaة riba cilada ribaduna waxa weeye hiya iyadu aلطucmu cuntanimo weeye whadi اcilaة ciladana mawjuudaة waxaa laga helaya fi اlfarci farci wahuwa asaguna alarusa bariiskii wey fahuwa bariisku maطcuumu waa mid la cuno walidalik sidaa awgeed fain anagu nulxiqu aruza bariiskii waxaan haleeshinaa bilburi burki fanucطi اlaruza bariiskii waxaan siinayna marka xukma alburi burka xukumkiisii wahuwa kaasina alribawiyatu ribanimo wey fayaxrumu haddaba waxaa xaaraana baycu bacdihi bibacdi barkii barka kale in lagu iibiyo mutafaadilan asagoo kala badan waalcilatu aljaamicatu cilada kulminaysa baynahumaa bariiska iyo waxaweye burka hiya iyadoo aطucmu waxaa weeye cuntanimo fi lkulli dhammaan mualif markuu noo soo sheegay tacriifka qiyaaska ayuu halkan wuxuu ku tilmaamayaa arkaantiisii qiyaasku wuxuu leeyahay afar rukni rugniga kooaad waxa wey farac ka labaadina waa asal ka saddexaadna waa cilo ka afraadna waa xugum waaya rugniga kooaad waa faraca faracu muxuu yahay maa huwa alfarc farcigu waxaa weeye waa masaladan cusub ee aan xugum lahayn xugumkeeduna ugu soo aroorin qur'aanka iyo sunnada iyo oo marka aan u raadinayno xugum tusaalaan usoo qaadayna maalan intaynan ka hadlin arkaanta qiyaaska si aan u dabaqno tusaaluhu maali kusoo qaatay waxa weeye biiradii haddaan dhahno maalan albiiratu xaraamun qiyaasan cala alkhamri bijaamici aliskaari fii kulli minhuma albiiratu biiradu horta waa maxay waxa weeye biiradu waa sharaab alcohol ay ku jirto maadada alcoholka oo sharaabkaasi waxaa laga sameeyaa shaciirka ama heedda la khamiiriye ayaa laga sameeya waaya biira la yidhaahdaa marka biiradaas ayaa waxa loga qiyaas qaadanaya khamrigi khamrigana waa maxay waa sharaabka laga sameeye maxay casiirka cinabka laga sameeyey casiirka cinabka ayaa laga sameeyey waaya haddaba waxaan leenahay biiradu waa xaaraan maxaa yeelay waxaan oga qiyaas qaadanaynaa khamriga maadaama ciladii khamriga lagu xaaraameye laga helo oo ah iskaarka haddaba meesha waxaa noo yaalla afar shay baa noo yaalla afarta rugniga qiyaaska way noo yaallaa khamrigu waa asalkii laga qiyaas qaaday naska ku soo aroray naskii qur-aanka ku so aroray inaa xaaraanta ciladiisana waxaa weeye loo xaaraantimeeyey iskaar farax baa meesha noo yaallo ah biiradii biiradaasa waxaan rabnaa xukunkeeda inaan ogaano maadaama ay tahay sharaab waxaa weeye la cabo oo ayadna laftirkiisu iskaar leh lakiin iskaarkiisu ma gaarsiisano sida khamriga oo kale yani waxaa weeyaan iskaarkiisu waa daciif iskaar xoog badan maaha sida khamriga oo kale lakin qofka hadduu wax badan ka cabo uu ku sarkhaamayo marka waxaan haleeshiinaynaa khamrigii ayaan beerada haleeshiinaynaa ciladiina way ka dhaxaysaa oo waxa weye waa iskaar mid kasta waa muskir xukumkooduna waa isku mid buu noqonaya markaas oo labadaba xaaraan bay noqonayaan haddaba faracii asalkii iyo xukumkii asalka iyo ciladii intaba waan helay meesha waaya faracu haddaba waa masalada cusub ee waxa weye xukunkeedu ku so aroray quraanka iyo sunada iyo ijmaca toona sida biiradii oo kale maalan biirada dee quraanka iyo sunada iyo ijmaca toona loguma sheegin asalkuna waa maxay waa masalada kale ee waxa weye aan uga qiyaas qaadan doonno ee maqiis caleyhiga ah ee naska uu ku so aroray xukunkiisa waa khamrigi kan waxaa la dhahaa maqiis calayhi baa la dhahaa farcan waxa la dhahda maqiis waaya xukumka asalkana waa xukumka sharcigu uu u dejiyey asalka waa hadda maalan khamriga oo kale harcigu wuxuu ku so arooray inuu xaaraan yahay taxriim اlkhamr ciladana waxa w waa waصfiga kulminaya asalka iyo farciga waa waصfiga mundabidka ee asalka iyo farciga labadaba ku jira oo markaa keenaya in ay isku xugum noqdaan waa iskaarkii haddaba haddii iskaarkii laga helo sakhraddii haddii laga helo beerada beeradaas oo wax nasuusan ku soo aroorin waxaan raacsiinayna oon haleeshiinayna khamrigii oo waxaan leenahay beeradiina waa xaaraan maadaama waxa weeye ciladii khamriga laga helay oo ah iskaarka marka iyadna xaaraan bay noqonaysaa oo xukunkeedu xukunkii khamriga ayuunbuu noqonaya kaas haddaba waa qiyaas arkaantiiso dhan oofsaday tusaale kale nasku wuxuu ku soo arooray afar shay oo dacaamka ka mid ah inay ribadu gelayso nabig alay slam wuxuu yihi alburu bilbur wاshaciiru bاshaciir wاtamru bitamr wاlmilxu bilmilx sawaan bisawa yadan biyad waaya afarta haddaba waxa waa burki iyo haadi iyo waxa weeye timirtii iyo milixdii afartaasu nasku soo inay ribadu gelayso oo haddii laba shay oo isku jinsi ah maalan burbur lagu iibinayo inaan la kala badsan karin haddii maalan head head lagu iibinayo inaan la kala badin karin marka milix milix hadii lagu iibinayo inaan la kala badin karin timir timir hadii lagu iibinayo inaan la kala badin karin oo yani markaana la kala qaadanayo yaddan biyad waaya naskii taas ku soo naski miyuu sheegay briiska briiska ma sheegin haddaba briisku ma ribo wiba asna ma ribada may gelaysaa haddii briis briis lagu iibinayo ma la kala badsan karaa mase shardi baa in yani majliska lagu kala qaato nacam waa shardi baan leenahay ma waayahay maxaan marka briiska ku sugnay xukunkiisa qur-aankii sunnada tole laguma sheegay inuu ribo yahay qiyaasan waxaan oo qiyaas qaadanay burki maxaa yeelay burku cillada yani ribo looga dhigay waxa weeye waa macuum cillat ucum waa macuum weeyaan beriiskin cilada baa laga hela sooma marka beriiskin waan haleeshinayna burkii oo laxugun buu noqonayaa marka asna waxa weyaan waa xaaraan in barkii barka kale lagu iibiyo asagoo kala badan cilada kulminaysa beriiska iyo burkana waxa weeye waa cilatu ducm aqsaamu lqiyaas qiyaaska qaybihiisii yanqasimu lqiyaas qiyaaska wuxuu qaybsamayaa min xayثiyaatin kaiiratin dhinacyo fara badan ila aqsaamin kaiiratin qaybo fara badan buu qaybsamayaa min ali kuwaana waxaa ka mid qaybahaas anahu yanqasim inuu qaybsamay ilaa qiyaasi cilatan waqiyaasi dalaalatan waqiyaasi shabah saddexdaasoo qaybsamaa qiyaas cilo iyo qiyaas dalaalo iyo qiyaas shabah awala qiyaas lcila qiyaas lcilihi wahuwa asagu alqiyaasu aladii tudkaru fiihi alcillatu waa qiyaaska lagu sheegayo ciladii saraxatan si lagu sheegayo watakuuna ay tahay cilladaasina daalatan mid tusinaysa cala alxukm xukumkii wa mucarifatan lahu mid ina tusaysa oo ina garadsiinaysa cilada ayada ah baxayu laa yaxsunu markaasna aynasan wanaagsanayn caqlan xagga caqliga takhalufuhu in markaa xukuمkii uu kadib maro canha ciladaas وذلika kaasina ka قiyaas الbiirati sida biirada inaan uga qiyaas qaadano wey calى الkhamri khamrigii fi التaxriimi xagga xaaraamaynta bijaamic الإskaar inagoo markaa eegayna iskaarka fii kulli mid walba ku jira wahuwa kaasina cilaة التaxriim waa ciladii xaaraamaynta fi اlaصli asalkii kama waradat biha sidii ku soo aroortay النصuuص harciyata nusuustii sharcigayd saraaxatan si cad ugu soo aroortay yani wahiya iyaduna macnaha wuxuu ka wadaa bijamic iskal fi kulli wahiya huwa cilat taxriif waaya nusuusta sharciga ayaa si cad u tilmaantay inay cilada loo xaaraameeyey khamriga ay tahay iskaarka wahiya ciladaasina mawjuudatun waa laga helay fi lfarci farci falaa yaxsunu haddaba ma haboono mana quruxsano caqlan xagga caqliga takhalufu xukmi taxriimi xukunka xaaraamtinimada inuu ka dimaro canha waxaa weeye biiradii lidalaalatiha maxaa yeelay waxay tusisay ciladii calayhi xukumkii ayay tusisay nooca koobaad anwacda qiyaaska waxa weye qiyaas اlcila waa qiyaaska saddexda nooc ugu xoog badan waa qiyaaska ciladii lagu sheegay si cad loogu sheegay waay ama istinbaad lagula soo baxay marka ciladaasi waxay tusinaysaa xukumkii walidaalika ma haboono in ciladaasi ay kadib marto xukumkii xukumkii inuu kadib dhaco ciladaas ciladii haddii la helo waa in xukumkii la helaa mar haddii cilladii la helo meel alla meeshii cilladan laga helaa waa in xukunkii la helaa maadaama cilladan naskii u caddeeyey ama waxa weeye culummadii isku waafaqday ama culummadii heeb isku waafaqday marka qiyaaskaas waa qiyaas cillo cillu ku dhisan waa qiyaaska ugu xoog badan tusaalihiisana waxaa weeye biirada oo kale maalan biirada waa sharaabkan soo tilmaanay ee waxa weye alkoholka ama maadadan muskirka ay ku jirtay sharaabkaas naski kuma soo arorin naska kitaabka iyo sunnada iyo ijmaca kuma soo arorin laakiin waxaan uga qiyaas qaadanaynaa khamriga maxaa yeelay cilladii khamriga loo xaaraamtimeeyey oo iskaarka ah ayaa biiradii laga helay marka ciladaasnana waxaa tilmaantay nusuustii kitaabka iyo sunnada nusuustii kitaabka iyo sunnada ayaa inoo tilmaantay waxaa ka mid ah xadiidka nebigu yuri alayhi salatu wasalaam kullu muskirin khamrun kullu muskirin khamrun marka yani muskirkii iyo khamrigiiba nebigu isku xidhay alayhi salatu wasalaam marka halka waxaa laga fahmay in wax kasta oo waxa weeye maandooriye ah inuu markaa khamri yahay oo ciladii khamriga laga helay waa marka ciladii khamriga lagu xaaraantimeeyey ayaa biiradii laga helay oo faraci ah marka mana haboono in biiradii oo laga helay ciladii waxa weye khamriga in xukumkii khamriga uu ka dibmaro aan la xaaraantimayn waxaweya ma haboono caqligana waxa weye kuma quruxsano kaasi waa qiyaaska koobaad aaniyan iyaasu dalaal qiyaaskii dalaalada wey wahuwa asaguna alqiyaas qiyaaskii wayaalada kaasoo lam tudkar aan lagu sheegin fiihi dhexdiisa alcilatu saraaxatan cilladii sacad aan lagu sheegin wainamaa yudkar waxaa la sheegayaa maa yadullu waxa tusinaya calayha cilladii ka laazimiha sida maalan laazimkeedii cilladii wixii ka laazimaya ayaa la sheegaya maalan tusaale wadalika kaasina ka qiyaasi nabiidi nabiidkii looga qiyaas qaato weeye cala alkhamri khamriga fi tahriimi xagga xaaraamantinimada bijaamici araa'ixati mushtadda taas iyadoo lagu jamcinayo macnaha oo cilladu ay tahay urka daran fii kulli minhum waa walba ku jira khamrigii iyo nabiidkii fahuna halkan lam tudkar alcilatu cilladii lama sheegin wahiya ciladaasina waxaa weeye aliskaaru sakhradii weeye saraxatan si cad looma sheegin wainamaa dukara waxaa la sheegay laazimuha wixii ka dhalanaya ayaa la sheegay wahuwa waxaasina waxa weye alraa'ixatu almushtadatu urkii darnaa weeye addaalatu idsunii cala wujuudi aliskaari sakhradii in la helay oo laga helay waxa weeye nabiidkii waqad yustadallu waxaa laga yaabaa in loo daliishado calayha waxa weeye ciladii oo qiyaaskii dalaalada loogu daliishado bikhayri laazimi waxaan laasimki ahayn ayadan sidoo kale kama huwa macruufun sida lagu yaqaano fiiha cilada nooca labaad ee anwacda qiyaaska waxa weye qiyaasu dalaala qiyaasu dalaala waa qiyaaska ciladiisa si cadan loo sheegay kii hore wuxuu ahaa qiyaaska ciladiisa si cad loo sheegay macnaha kitaabka ama sunnada ayaa lagu qeexay ama ijmaca culammada kan laakiin sidaa ma ah ciladiisii si cad looma sheegin laakiin markii qiyaaskii la sheegayey ayaan ciladii aan la qeexinayn laasimkii cilada ayaa lagu sheegay qiyaaska laasimkii cilada ayaa qiyaaska lagu sheegay qiyaaskan waa qiyaaska u badan ee culamadu inta badan adeegsadaan qiyaasu dalaala laakiin xagga quwada ma gaari karo qiyaaska cilada qiyaaska cilada ka xoog badan waayo laakiin asagaa soo raaca qiyaaska u daciifsan waa kaa u dambeeya qiyaasu shabah la yidhaahdo waaya ciladii si saraxa laguma sheegin buu noocan laakiin wixii ciladii tusinay ayaa la tilmaamaya sida laasimka cilada cilada wixii ka dhalanayay ayaa lagu sheegaya qiyaaskii tusaale ahaan waxaa leeyahy annabiidu xaraamun kaalkhamri bijaamici araa'ixati اlmushtadati fi kuli minhuma annabiidu xaraamun kaalkhamri bijaamici araa'ixati اlmushtadati baynahuma u fiirso haddaan dhihi lahayn alnabiidu xaraamun kaalkhamri eh, bijaamici aliskaari fi kuli minhuma haddaan saa lahayn waxa weeye wuxuu noqon laha qiyaas cilla soma ila marka cilladii baa si saraaxa logu sheegay soma laakiin halkan saraaxa laguma sheegin cilladii maxaa la sheegay laazim alcilla ayaa la sheegay markii aan idhi bijaamic araa'ixati almushtadati fiihima horta nebiidka intayna taa ka hadlay nebiidku maa maxa nebiidku waa biyo lagu tuuray timir ama zabiib almaau aladii nubida fiihi altamru aw azabiib waa biyo waxa weeye lagu daray timir ama zabiib oo dabeetana <clears throat> lagu khamiiriyey markii lagu khamiiriyey ee muddo lagu daayey ayaa waxa weeye waxay isku bedeleen muskir hadduu muskir noqdo marka khamri buu noqonaya marka culammadu waa isku khilaafsan yihiin nabiidku ma xaaraan baa mise xaaraan ma jumhuur culamaa waxay ku tageen muskir kasta horta inuu khamri yahay kullu muskirin khamr saasay ku tageen marka waxay leeyihin nabiidku waa xaaraan qaliiluhu wa kaiiru intiisa yar intiisa badan ba hadduu mar muskir yahay waxa weye lama cabbi karo culimmada qaarna waxay dhaheen sida xanafiyada xanafiyada waxay dhaheen nabiidku waa uu ka duwan yahay khamriga maxaa asaga waxaa laga sameeyaa timirta biyaha lagu daray ama zayinka biyaha lagu daray lagu khamiiriyey laakiin khamriga waxaa laga sameeyaa cinabka walidaalika way kala duwan yihiin bay dhaheen walidaalika waxay dhaheen qofka hadduu iyaro nabiida cabo uusan ku sarkhaamin waxa wey lama xadaya dhaheen laakiin khamriga iyar in badanba waa lagu xadayaa lakiin hadduu ku sarkhaamo waa xaaraan bay dhahen waa la xadaya hadduu sarkhaamo intuu nabidka wax badan ka cabo ku sarkhaamo waa la xadaya bay dhahen waa culamada xanafiyada waaya laakiin qowlka jumhuurka ayaa sax ah maxaa yeelay adiladu qowlkaasi tusinaysa kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin xaraam calaa kulli xaal nabiidka noocaas ayaa waxay dhaheen wuxuu leeyahy mualifku waxaan uga qiyaas qaadanaynaa khamriga laakiin qaabka qiyaaska loo siyaaqiyey u fiirso bijaamici araa'ixati almushtadda lama sheegin ciladii ee waxaa la sheegay urkii waxaana yidhi khamriga ur kulul ma leh oo tusinaya istikhradda urkii kululaa ayaa laga helay nebiidkii walidalika nebiidkuna wuxuu noqonaya maxay xaaraan buu noqonaya maadaama urkii khamriga laga helay marka cilladu hadda maaha iskaarkii ee waxaa laga dhigay laazimkii cillada iskaarku waa cilladii laazimkiisuna waxa waa urka daran ee khamrigu ay leeyahay qarbuun urkaa arbuna maadaama nabiidka laga helay ayaa asna wuxuu noqday xaaraan saasuu leeyahy marka kani waa qiyaas dalaala laasimkii cillada ayaa la deliishaday tusaale kale haddaan soo qaadano maalifku wuxuu noo shegay in waxyaabo kale oon laazim cillo ahayn in la deliishan kara mararka qaarkood maalan wuxuu noqon karaa in la deliishado aarkii cillada ama xukumkii cillada aarkii cillada hadii la deliishado tusaalhiis waxa weeye inaa dhahno o kale maalan alqatlu bimuaqilin shay culays ku dila in qofkii lagu dilo Eh, kalqatlihba muxadad sida shay afaysan oo lagu dilo ayuun bay la mid tahayo yuujib اqisaas labadaba qisaasay waajibinayaan alqatlu bimuhaqilin yuujib اlqisaas kalqatli bimuxadadin sida yani wax af leh oo qofki lagu dilo oo kale muaqalka waxaa la mida maalan qofka dhagax lagu dilo dhagax haddii lagu dilo oo dhagax weyn madaxa laga dhufto ama bud lagu dilo ama bir lagu dilo waa muaqil muxadadkana waxa waya in mindi lagu dilo toori iyo seef iyo wix la midka waayahay marka culamada qaar baa diidan in laga qisaasan karo waxa weeye bimuaqal hadi lagu dilo sida xanafiyada oo kale waxay leeyihin muxadadka umaa laga qisaasan kara lakin muaqilka hadii lagu dilo lagama qisaasan karo marka qiyaaskan ayaa loo deliishada waxa la alqatlu bimuaqilin yuujibu alqisaas kaalqatli bimuxadad bijaamic اlim maxaa mid kasta lagu dambaabayaa haddii lagu dilo qofkii dhagaxa sooma dambaabay qofkii ha waaya waxay sida asagoo lagu dilay toori oo kale siu ugu dambaabay mutana ugu dambaabay waa isku mid xagga dembiga soo ma marka sidaasoo kale qisaastina u waajibaysaa haddaba ciladii lama sheegin ciladii qisaasta lama sheegin laakiin aarkii cilada ayaa la sheegay oo ah dembiga dembiga dembiga waa aarkii cilada laakiin ciladii maaha cilada waa maxay waa qatliga camdiga cudwaanka qisaasta waxa keena waxa qatliga camdiga cudwaanka waa dil waxa weye xadgudub oo badheer ah qofku u waxaa kaloo noqon kara maalan in la deliishado maalan xukumkii oo qiyaaskii la soo geliyo xukumkii cilada maalan waxaa leeyahay tuqطacu اljamacatu biاlwaaxid qiyaasan calى qatlihim bihi bijamici wujubi diyati calayhim fi dalik xayثu kaana hayra camdin macnaha waxaa leeyahay jamaacadii gacanta ayaa laga goynaya haddii ay hal qof iskugu tagaan oo ay gacanta ka gooyaan ayagana dhammaantood gacanta laga goynaya ayadoo markaa loo qiyaas aadanay in loo dilayo hadday koox iskugu tagto hal qof ay dilaan so looma dilayo hadday hal qof isku tagaan oo gacanta ka gooyaanna waa loo qisaasaya oo dhammaantood gacanta laga goynaya bijaami marka cilada maxa laga dhiga wujuubu diyati magti baa ku waajibaysa calayhim fii dalik magti ayaa ku waajibaysa marka taasa loo qiyaas qaatay hadda xukunkii cilada la sheegay oo ah magta waajibaysa ee cilladii lama sheegay cillada waa maxay cillada waxa wey waa yani goynta gacanta la gooyo weyaan camdi loo gooyo cilada waxa wey isaasta hadalkaa waxa lahaa qiyaas addilaaba nooca saddexaad waxa weeye qiyaasu shabah waxa weeyaan buuhi qiyaasu shabah wahuwa isagu alqiyaasu qiyaas qiyaaski weeye alladii kaas yataradad u dhexeeya fiihi alfarcu farcu u dhexeeya weeye bayn aslayn laba asal yatajadabaani oo kala jiidanaya wayuxtamalu ay suurtagal tahay an yulxaq in la haleeshiyo bikulli minhuma mid walba ayay labadaa ka mid ah fayulxaq waxaa la haleeshinaya biaktarihimaa labadooda kii badan shabahan bihi xagga shabaha uu shabahayo waxa weeye midkii ugu shabah badan yahay ayaa la haleeshinaya wadalikaasna ka caddi raqiiqi sida addoonkii weeye ayan kaana riiqu addoonnimada waxay doontaa noqoto ida atlafa haddii uu wax dilo fainahu asagu yataradadu damaanu magdhowgiisii ayaa wuxuu u dhexeeya bayna aslayn laba asal wahumaa labada asalna waxa weeye alinsaanu alxur insaanka xorka ahaa walmataacu iyo alaabti fahuwa haddaba addoonkaasi min xayu aadamiyatu marka laga fiiriya aadamnimadiisa wa kaiiru min atakaaliif harciyati wax badanoo takaaliifta harciga ka mid ah yushbi wuxuu shabaha alxura xorki ومن حيث inahu مال marka laga eego inuu maal yahay yubaacu la iibiyo wayushtara lasoo iibsado wayuqafu la waqfiyo watudmanu ajzaadu qaybihiisana lamagdhabo bima naqasa min iimati qiimihiisi wixii ka naaqusay looma gadhabayo wayuuratu la kala dhaxlayo yushbihu lmataaca haddaba alaabtii ayuu shabahaa ama adduunyadii xoolihii ayuu shabahaa faida taradada nadaru haddaba haddii nadarkii ka taradudo oo uu ka shakiyo fii ilxaaqihi biaxad alaslayn labada asal midkii la haleeshiin lahaa qofkii mujtahidka ahaa haddii nadarkiisii uu ku taradudo midkuu haleeshiin labada asal biaxad alaslayn labada asal ee ah waxa weeye maalkii inuu la haleeshiiyo in la haleeshiiyo biniaadanka la haleeshiiyo xorka ah ulxiqa waa lahaleeshinaya biaktari maashaba midkii ugu shabah badan yahay huwa kaasina waxa huna halkan almataacu mataaca alaabta ama adduunyada maalkii inuu shabaho ayaa lahaleeshinaya nooca saddexaad anwacda qiyaaska waxa wey qiyaasu shabah qiyaaska shabahu waa anwaacda qiyaaska u daciifsan waa qiyaaska faracu udhexeeya laba asaloo kala jiidanaya laba asal buu faraci udhexeeya oo kala jiidanaya marka midka kolba ugu dhow ee ugu shabah badan ayaa la haleeshinaya tusaale haddaan soo qaadano waa addoonka addoonka haddaad u fiirsato laba shay ayuu u dhaxeeya dhinac haddaad eegto biniaadanimadiisa haddaad ka eegto waa bini aadam oo waxa weeye qofkii mukalafka ah takaaliif badan oo sharci ah ayuu la wadaaga sida salaadii inuu kuwaajibayso soomkii inuu kuwaajibayo maalan soo ma waxyaabihii muxaaramaadka inay xaaraan ka yihiin marka xaggaa wuxuu ka shabahayaa xorki waaya dhinac kale markaad ka eegtana wuxuu ka shabahayaa xoolihii oo waxa weye waa xoolo la kala iibsado waa la iibiya waa la iibsada waa la waqfaa waqaf baad ka dhigi kartaa xataa ajsaadiisa waxa lagu magdhabaabuu kuyihi wixii qiimihiisa ka naaqusay waa la kala dhaxlaa marka dhankaa markaad ka eegto adduunyadii ama xoolihii ayuu shabahaa marka labada midkeen haleeshinna labada asal ma bini aadamka ayaan haleeshinanaa oo axkaamta xorkuu qaadanayaa oo maala haddii la dilo magtiisu waxay noqonaysaa magtii qofka xorka ah mise waxaan haleeshinanaa xoolaha oo sida xoolahaba qiimaha loogu magdhaba ayaa loogu magdhabaya hadii la dila maala marka labada asal mid u shabah badaya u dhow yahay ayaa la haleeshinaya haddana wuxuu u dhow yahay markaad fiiriso xoolihii buu u dhow yahay marka xagga mucaamalaadka wuxuu uga dhow yahay xoolaha ayuu xorka uga dhow yahay walidalik waxaan haleeshinayna addoonkii xoolaha kani waxaa la yidhahdaa qiyaas ashabah waa farac laba asal u dhaxeeya oo markaa midkii kolba u dhow ee ugu shabah badan yaha la haleeshinayo laqmada inaan soo marina ayaan jeclahay aqsaamta qiyaaska aqsaam اqiyaas qiyaaska qaybihiisaqasam qiyas qiyasku u qaybsama min xaytiyatin katiiratan dhinacyo fara badan wuxuu ugu qaybsamaa ilaa aqsaamin katiiratan qaybo fara badan buu u qaybsamaa siyaabo kala duwan buu u qaybsamaa qaybo fara badan u qaybsamaa wamin dalika waxaa ka mid a qaybaha u qaybsamaa inahu yanqasimu inuu qaybsamo ilaa qiyaasi cilatin wa qiyaasi dalaalatin wa qiyaasi shabah qiyaas lcila wahuwa alqiyaas qiyaaskii weeye qiyaas cilihi alladi kaasoo tudkaru fiih lagu sheego alcilati ciladii saraaxatan si cad loogu sheego watakuunu cilada ay tahay daalata mid tusinaysa cala xukm xukumkii mucarifatan lahu mid ina tusayso ina garadsiinaysa baxayثu laa yaxsunu isla markaana aysan fiicnayn caqliga xagga caqliga takhalufuhu xukumkii inuu kadib maro canhaa ciladii wadalika sanadka qiyaas اlbiirati biirada in loo qiyaas qaato way cala alkhamri khamriga fi taxriim xagga xaaraamaynta bijamic اliskaari cilada waxa weeye sakrada ee kulminaysa fii kulin mid walba ku jirta wahuwa kaasina waxa weye cilatu taxriimi ciladii xaaraamintinimada kamaa waradat biha si ciladaasi la soo aroortay anusuus sharciyata nusuusta sharciga saraxatan si cad oo la soo aroortay wahiya taasina mawjuudatun fi lfarci farci ayaa laga helay falaa yaxsun caqlan haddaba caqli ahaan ma haboono mana quruxsano takhalufu xukmi taxriimi xukumkii xaaraamtinimada inuu kadib maracanha waxa weeye ciladii lidalaalatiha maxayl waxay tusinaysaa ciladaasi calayhi xukumkii ثانيا قياس الدلالة قياس الدلالة وهو كاسنا القياس الذي لم تذكر فيه العلة صراحة وقياس كهلو شيء الذي سعد أن لو شيء وإنما يذكر وحاول لحصي ما يدل عليها واحد سنة علة كلازمها سيدا وحي كلازمه ومثلا تصالحان وذلك سنة قياس النبي سيدا النبي كوالله قياس قاتوي على الخمر خمره في التحريم حق حاران تنمضى بجامع الرائحة المشتدة أيضا مركا لو كل من أيو أو جامع يعلب أوتهاي أركا درن في كل منهم من البكوتشرة نبيك يا خمرجي فهنا هل لم تذكر العلة الذي لم شيء وهي أيضا الإسكار الصخرد وهي صراحة سعد لو شيء وإنما ذكر وحال شيء لازمها الذي لازم كذا يلا الشيء وهو أصورا الرائحة المشتدة هو أركي درنا الدالة تدشني على وجود الإسكار إسكارك هليتان كيزيد السنية وقد يستدل وحلقيا بأن ودل يشهد عليها الذي بغير اللازم وحان لازم كأهين أيضا السوكر كما هو معروف فيها السلوية قانو قياس الشبه ثالثا قياس الشبه قياس الشبه وهو القياس الذي يتردد فيه الفرع وقياس فرع ودحي بين اصلين لبا اصل ويتجاذبان كلا جيدان ويحتمل يسرغل تahay ان يلحق الى هذا الشيء بكل منهم من البول لبدا كميده فيلحق هذا waxa la heleeshinaya باكثر ما شبه به كل midkii ugu shabaha badan ugu eg ayaa la heleeshinaya wadalika sanad saliis waxa way kala cabdi raqiiq sida adoonkii raqiiq ahaa ayan kaana riqigiisu ama doonnimadiisu waxay doonta ha ahaato macnaha ama mukaatab ha ahaado ama mubacad ha ahaado ama ha ahaado qini yani addoonkii waxa weeye gebigiisi wada addoonka ahaa dee xorriyaddu meel ay ka soo gelayn idaa utlifa haddii la dilo fainahu yataradad damaanuhu magdhowgiisu wuxuu u dhexeeya bayna asrayn laba asal humaa labada asal waxay kala yihiin alinsaan alxur insaanka xorka walmataacu iyo adduunyadii ama xoolihii فهو أصغر من حيث الآدمية مركي آدمية ليس لقى أجو كثير من التكاليف الشرعية تكاليف الشرعية قار بدن وكمذا يشبه حوش شبه الحر حركي ومن حيث إنه مركي لقى أجو إنه أصغر مال مال إنه يباع ولا يبيع ويشترى ولا يبسوي ويوقف ولا وقفه وتضمن أجزاء قميص الوما قد بما نقص وحي كنا نقص من قيمة قيمه ويورث لك النحل يشبه حوم مركا شبه المتاع الجيدي فإذا تردد النظر النظر كذا هذا ودحي في الحق إن له الشيء بأحد الأصل لا بد أصل من هان والحق على الشيء بأكثره ما شبها متكو أو شبه بدني وهو هنا الكنا وحوي المتاع alaabtii ama adduunyadii weeye wallahu tacala aclam wsal allah wslm cala nabiyina mxamed